min safar cami alf arbacumiya arbacin hijrat mustafa sala allahu calayhi waalihi waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ من كتاب الأربعين وانتهى من سنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلسkan waa majliskii lixii soddonaad ee majaalis markii sharxa kooban ee kitaabka macaalim الsuna الnabowiya habeenkan waa habeen sabti ah kow iyo tobanka bishi safar kun afar boqol iyo afartanka jirada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu tafsiir gebagabadiisa ayaan gaarnay majliska hore laakiin qeyb baan insha allah yar kaga noqonayna oo aada u kooban baabu ama suurat alkowthar ayaan ka bilaabayna insha allahu tacala dulmar kooban qowluhu tacala qowlka alla yidhi innaa annaga acaynaaka nabi alla waxaan ku siinay alkowthara kowthar ayaan ku siinay webiga kowthar la yidha ayaan ku siinay weeyaan xadiid sideed boqol iyo toban iyo shanaad can abi cubaydata waxaa laga wariyey raximah llah can caaishata wuxuu ka wariy radi allahu taca anu ardaaha asidiiqa binti sidiiq qaalat waxay tihi caaisha ama qaala wuxuu ninkii abi cubayda sa'altuhaa umlmu'miniin caaisha ayaan weydiiyey can taala tacala qowlkaalla ayaan wax ka weydiiyey innaa acطaynaaka alkowhara ayaan wax ka weydiiyey qaalat wa tihi nahrun waa webi oo nabiga lasi uciyahu la siiyey webigaas nabiyuka nabigeena sala allahu alay waslem labadiisa dhinac ama labadiisa muxuu ahay xeeb labada dhinac calayhi waxaa ahaaday durun jawhar mujawafun ee weliba gudaha laga baneeyey sida tanrada samaysan aaniyatuhu waalasha lagu caba ama koobabka iyo bakeeryaha lagu cabi ka cadadi nujuumi xidigaha cadadkoodao kale weeyaan xadiid sideed boqol toban iyo lixaad can ibni cabaas waxaa radi allahu tacaala canhuma anahu ibnu cabaas qaala wuxuu yidhi fi lkowhari kowthar wuxuu yidhi huwa kowharka alkhayru waa khayr oo alladii kaasoo acaahu allah isaga huwa isaga alkhayru khayr waa alladii kaasoo acaahu usii acaa usii hu isaga allahu allaweyne iyaahu nabiga usii calayhi salatu slam qaala abu bashrin wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi lisaciid ibni jubayr waxaan ku yidhi fa ina annaas dadka yazcumuun waxay sheegayaan annahu kowharka nahru webi inuu yahay oo filjannati jannada gudaheed ahaaday qaala saciidun wuxuu yidhi annahru webiga alladii kaasoo filjannati jannada ku sugnaaday huwa min alkhayri khayr ayuu ka mid yahay alladii khayrkaasoo actaahu uu siiyey allahu alla weyne iyahu isaga uu siiyey alkhayr alcadiim dhahda iyo waxaa weeyaan webi dhahda iyo waa isleeyihiin weyan kala maduuna qowluhu tacala qowlka alle uu yidhi idaa jaa haduu yimaada nasrulah gargaarka alle iyo walfatxu furashada make xadiid sideed boqol tobani sideeda tobani todobaad can taala anu arda can nabi nabigeen wuxuu ku yidhi sal slem ana hadihi suurata suuradan lamaa goorti nasalat ay soo degtay calaa rasulillah rsulka ay kusoo degtay sal alla alay slm idaa jaa nasrullah alfatxu wayaane idaa jaa haduu gargaarka alle iyo walfatxu magaalada maka furashadeeda wara'ayta nabi allow ad aragta annaas dadka yadkuuna ay waa soo galayaan fii diinla diinta alla afwaajan koox koox fasabbix bixamdi rabbika way markaas qaala rasul lah wuxuu yidhi sal slem layahrujunna way ka bixi doonaan dadka way ka bixi doonaan minhu diinta way ka bixi doonaan afwaajan koox koox iyagoo ay uga bixi doonaan kamaa dakhaluu si ay usoo galeen diinta afwaajan iyagoo koox koox weeyaan lidalika nabigeena sala allahu calayh waali waslem waa tii uu xadiidka saxiixa uu ku yidhi latataribunna nisaa daws xawla dilkhalasa saacadda qiyaama inay dhici doonin ilaa dumarka ree daws ree daws oo niminka reer carbeed kamid aha biryahooda ay muxuu ahay ay iskaga garaacaan iskaga dhacdo ay ku ordaan ku dul dawaafaan sanamka la dhihi jiray dilkhalasa oo horaa lagu burburiyey oo ay ka dib ugu gaaloobaan weeyaan waa xilliga islaamnimada ay baaba'da oo taqriiban qiyaamada ay dhici rabto weyan qurbu qiyaami saaca xilligaas weeyaan waa xilliga kacbada uu ninkii sabaqatay min alxabasha ninka xabashada ahaa xabashada ahaa oo gadaafyaha lahaa uu kacbada dumin doono waa xilliga cid allah allah tiraha meesha laga waayo weyaan waayahay imaamu daarim ayaa soo saaray waana xadiidka rijaalahu iqaat xadiis sideed boqol toban iyo sideedaad can cubaydata can cabdillahi bni mascuud waxaa laga wariyey qala wuxu yhi abdillahi bn mascuud unzila la soo dejiyey calaa rasuulillah nabiga lagu soo dejiy sal slm idaa jaa nasula alfatx suuradda markay soo degtay kaana nabigan muxuu ah sal sl yuktiru mid badiyo idaa qara'aha markuu suuradda akhriyo oo warakaca kadibna u rukuuca yaquula inuu yidhaahdo subxaanaka nasahnaanta iyo hufnaanta allaahuma allahi rabbanaa rabbiga naga wabixamdika mahadda lala qabo allahuma alla ikfir idhaaf lii aniga inaka adiga anta atawaabu kii towba aqbal badan ayaa ta araxiimu naxariis badan alaatan saddex jeer ayuu nabiga saa ku ducsan jiray imaam axmed alxaakim fi mustadrakihi imaam dahabi wuxuu le waa saxiix weeyaan suurat likhlaas hada maxalu bayaaniha weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi qul huwa allahu axad suuradda tafsiirkeediisa kusoo degtay xadii sideed boqol toban iyo sagaalaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda can nabi nabigen waa kor sal sl qal nabigen wuxuu yidhi qaala allahu alla weyne wuxuu ibnu aadam ibnu aadam ayaa i beeniyey walam yakun lahu uma uma mxuu aha gar uma ahayn oo uma habbooneen dalika inuu ani ibeeniyo washatamani uu ii caayay ibnu aadan walam yakun uma sugneen lahu isaga dalika arrinka isaga oo gar uma ahan weeyaan oo arrin oo u habbooneed ma ahan oo u fa ama takdiibu beenintuu i beeniyey iyaaya aniga fa qowluhu waa dhehitaanku u lan yuciidanii alla ima soo celin doona kamaa badaanii siduu i bilaabay ah, siduu ii abuuray oo anoon jirin uu ii abuuray ima soo celin kara hadalku uu yidhi waa beeni walaysa ma ahanin awalu lkhalqi uunka awalkiisa biahwana mid fudayd badan calaya korkayga min icaadati inaan soo celiyo weeyaan wa amaa shatmuhu caydiis iyaa uu caayay faqowlu waa dhihitaanka uu yidhi ittakhada allahu allaweyne wuxuu samaystay il waladan canug ayuu samaystay wa ana anigan alaxadu kii keli ayaan nahay assamadu xaajooyinka loola qasta asamad qof samad haysto meel wax ka maqan lama arko wayaan lam alid ma anan dhalin lam alid ma anan dhalin walam ulali mana dhalin walam yakun imsugan li ani kufaan mid ii dhigma axadun axada lama arka wayaan intaa waxaa noo kaga baxnay marka oo noo gabagabay bifadlillah caza wajal kitaab tafsiir oo muxuu ahaa goosgoos ahaa halkan waxaan ka bilaabi doonaa insha allahu tacaala oo cashirka caawa uu ka bilaabanaya alkitaab araabic kitaabka afraad alctisaamu bاlkitaab alcilmu wamasaadirihii wamasaadirhu alcilmu wamasaadirhu cilmiga iyo mxuu ahaa masaadirta laga soo qaata soo kumaan soo jirin caawa kitaabka afraad ayaan bilaabaynaa oo alkitaab الraabicu alاctisaamu bالsuna sunnada nabigeena salى اllahu alay slam in lagu dhego oo gowsdambeedka mxuuah lagu qabto oo mxuuah lagu mintida ayaa kitaabkan aan ka gelaynaa weyaan qofka muminka ah sunnada nabigeena salى اllahu alayhi waalihi waslm inuu ku dhegnaado ood iyada ku noolaado ood iyada ku dhaqmo ood iyada muxuu ahaa raaca ood iyada ka dambeeyo oo iyada inuu muxuu ahaa allah isagoo ku taagan ku ofsado uu allah ka baryo subxaanahu watacaala qiyaamaha lagu soo bixiyo waa wax aada weyn weeyaan axaadiista noo imaan doonta iyo abwaabta noo imaan doonta ayaadna ka garan doontaan amaba aan ka arki doonaa insha allahu tacaala ahamiyadda ay leedahay sunnada nabiga in lagu mintido oo lagu dhegnaado maxaa yeeley qofkii ku dhegnaada janno gel qofkii ka leexdana naar waa wax cad weyaan shakina ma lahan nabigan ayaa caday sal allahu calayhi waaalih wasalem waana noo iman insha allahu tacala sunnadaas marka waa inta lagu kala tagay ahlu naarka ahlu jannada ay kala tagayaan muminiinta muminiinta baariyaalka iyo muminiinta caasiyaalka kala tagayaan dadka ahlu bidaca iyo ahlu sunnaha ay ku kala baxayaan dadka ahlu khayrka iyo ahlu shirka ay kala baxayaan qofka marka sunnada nabigeena sala allah alay slm ku dhegnaado waa badbaado inuu ku dhegnaado waa khayr inuu ku dhegnaado waa nabi jacayl inuu ka taga waa nabi nacayb sala allahu alayh ali waslem muxuu ahaa sunada nabigeena ala sl slam uu raaci waayo waa halaag adduunya mid aakhara gabagabadii hadalka taas weyaan baabu wujuubi aacati nabiy sal slm nabigeenna calayhi salaatu wasalaam in la aeeca inay waajibta ayuu baabkan u baabiyay xadii sideed boqol iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa la wariy cafaan skri dawsi radia allahu tacala arda ana rasul rasulka al sal slm qaala nabigeena wuxuu yidhi kullu ummatii ummaddaydoo dhan yadkhuluuna jannata ay galayaan inti laa ilaha ila ilaa man abaa cidda diida mooyane qofkii diida mooyane ummadayda odhan jannada ay ku wada xaroonay u nabigeena cadayna sala allahu calayh waali wasalam qaaluu waxay yidhan ya rasulla rasuulka waman yaba jannada yaa diidi qofka jannada diidaa waa kee qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu alay wasalam man aطaacanii qofkii aطeeco oo aniga i dakhala janna janna ayuu geliy waman casaanii qofkii u casayna faqad abaa jannadu iska diiday xadiidkan waa min jawaamic ah, kalimihi sal alla alay slam sunnada qofkii qof kasta oo ummadda jannu geli nabigeena cadi sal alla alay slam ilaa qofkii yidhaha anigi janno waxba kuma falan uf qofkii yidhahdo weya oo janno yaa diidi marka waa su-aal lais weydiin kara qofkii ateeco sunnadayda raaca jannada wuu geli qofkii muxuu ahaa caasiyana waa jannada waaba diiday waa intaa un marka ictisaam bilkitaab wasunna sunnada nabigeenna in la qabsado cala slat slam oo lagu mintida xadiidkan haddii keligii xataa uu jiri laha oo xadiidkan aan la arkin intaana ku fillaan lahayd weeyaan am isaga ku filan laha xadii sideed boqol ko iyo labaatanaad wa canhu abu hurayra waxaa la wariyey radi allahu taala arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slem maa amartakum wixii aan idin faro oo amara fakhuduuhu qaata wamaa nahaytakum waxaan idinka reeban canhu fantahu ka reebtoma waa iska fududahayba diintan wax aad u fudud waa nabi maxamed markuu faray qaado calayhi salatu slam ma kuu diiday ka har bes ma yeeli intaa bas weeyaan inta waa tii marka baabka isaga aad in loogu dadaalo oo laga murgo waa laga maarmaan weyaan umadana saas ay kala baxaysaa dad baad arkaysaa waxaa daalan rafaadsan shaqaynaan maanta dhan boodboodayaan wamaa ila dalika intaana diin raadis ay ka tahay lakiin ariiqii ay ka oo qof la yidhi mxuu ahaa maka aad kadibna afka saaray mxuu aha kajaado xaggeed afka saaray oo u socda soud africa xaggeed halkaa u socda makana intay gaajata halkaas weligii ma gaarayo waa nin lugoy saa weyaan waayahay xadiis sideed boqol laba iyo labaatanaad ibn maaja ayaa soo saaray xadidka hore waana xadiis saxiix xadiis sideed boqol laba iyo labaatanaad abu hurayra radi allah ta an arda hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal man aطacanii qofkii ateeca faqad aطaaca allah alweyne ayuu ateecay waman casaanii qofkii u caasiyana faqad casa allah alweyne ayuu ku caasiyey inteed ku gabani marka adi meesha aad ku gabani ood cag dhiga aad nabiga maxamed ala sl jidkiisa diiday ood ku caasisay allana waad ku caasisay haddii aad aeecdayna alla wa tacala marka meel lagu gabado lama arka weyaan meel lagu gabanala marka qofka muuminka marka waxaa loo bahan ya inuu xoog iyo dadaal badan geliyo inuu sunnada nabigeena sal slm inuu raacay inuu ka shaqeeyo maanta haddii lagu yihahdo form iyo sponsor inkastoo beryahan laga xiisa dhacaan filaya weli laakiin rag uxiisaysan oo jidbaysanaa jira eh, haddii form sponsor buuxi lagu yihah waa lagu aqbaliya safaarad fulan baa lagaaga yeeri ya formkii isaga ahaa dhowr koobiyaad ka bixinaysaa marka hore dhowr koobi koobaadaad ku tababaranay haye bal hala qora waa la akrini waa saxanya kan kala haye ka lagu guuriye waa saxanya oryalkee laba taabana agguu yeelaa kadibna saddex iyo afar qof a iskugu imaaday intaas waxaa la diidayaa in meel yar un xarafko ay wax iska bedelaan oo meel la rabay in lagu buxiyo muxuu ahaa nin dakar lagu buxiyo ama meel lagu buxiyo in muxuu ahaa dumar amaba unta lagu buxiyo intaasu qof ka caraya tusaale ahaan ama shay un ama kelimo yar sbering yar u isbedelo suuragal uu si aad muxuu ugu guulaysto ma jannadiya maya inuu ku guulaysto diyaaradda in la saaro oo yurub la geeyo yurubnaaladamaraysa waa wax adduunya oo weliba aad u liidan oo weliba manhi a laisu diiday maca dalika qofka intaasu dadaal u maraya qofkana jannu rabaa markaasaa waxaa weeyaan waa iska butaamaya meeshuu raba intuu muxuua cibaada intuu ku badboodi waxaasuu akhrini intuu ka dhici inteeda cag la saari janno xaggee laga arkay inaad ilahay qofka un iska sii waa gooni marka baabki isaga aad halooga taxadir jazakum allah khayran wajazana jamiican baabu sunati sunnada nabigeena sal alla l slm min alwaxyi wayigay kamid tahay waxyiga nabiga loo soo dhiibay alayh sl slam sunada nabigaana kamid sal alla alay slam xadiis sideed boqol iyo saddex iyo labaatanaad can maalikin waxaa laga wariyey maalik ibnu anas imaamu daar lhijra waa taqaanaan annahu imaam maalik ballaqahu nabiga ayuu balaaq u gaarsiiyey nabiga ayuu muxuu aha gaarsiiyey waxaa la yihahda balaaqaat imaam maalik balaaqaat imaam maalik iyo nabiga maxaa udhexey alayh slat slam taqriiban ugu yaraan labaa udhexays ugu yaraan maca daalika nabigu u bootiya calayhi slat slam kitaabka muwaطa la yidhaahdo afartan iyo afartan iyo laba xadiid ayuu imaam maalik raximahullah nabiga toos ugu diraa oo isagoonan taabiciga sii marin oonan sii marin saxaabiga sii marin ayuu toos ana rasul lah yihahda yubaliquhu ama ballaqahu culimada waxay u yaqaanaan marka balaaqaat imaam maalik imaam maalik balaaqaadisi musala xadiidka insha allahu tacala waad kolley waad ku aragteen ama ku mari doontaan balaaqaadkaas marka waxaa bishaaro ah afartan iyo labadaas soddon iyo sidood ka mid ah alxaafid ibnu cabdilbar fii sharxihi lilmuwa kitaabka loo yaqaano atamhiid loo yaqaano kitaabkaas iyo kulli awsalahu ila nabiyi sala allahu alay wasalam imaam maalik iyo nabiga cid u dhexaysay toos uu xiriiriyey afar xadiid intaana ka ahayn xadiidkan marka aan caaw maraynana wuxuu ka yahay soddon iyo sidooda xadiid ood xaafid ibn cabdilbar uu xiriiriyey ood raggii muxuu ahaa nabiga iyo imaam maalik udhexeeyey nabiga ala sl iyo maali udheeey uu caddeeyo ka mid yahay weyaan marka shaki iyo meel loogu laama lama arke waa xadiid marka imaam muxuu ahaa alxafid ibn cabdilbar uu xiriiriyey marka balaaqaadka imaam maalik afarta iyo labada muxuu aha xadiid weeyaan soddon iyo sideed ka midna waxaa weyaan mawsuul ibnu salaxna dhammaantood waa wada xiriiriyey ibnu can maalikin waxaa laga wariyey raximah اllah anahu imaam maalik ballaqahu wuxuu gaarsiiyey nabigeena ana rasul rasulka sl slm qaala nabigeena inuu yidhi taragtu waxaan idinkaga taga fiikum dhexdiinna amrayn laba arrin ayaan idinkaga tagay lan tadiluu aadan baadiyoobayn maa tamasaktum bihima intaad ku dhegan tihiin ood qabsataan kitaab allah kitaabka alle ey acni waxaan ula jeedaa kitaab allah iyo wa sunnata nabiyihi nabigiisa sal sl sunadiisa labadaas ayaan idinkaga tagay aadan baadiyoobay intaad ku dhegan tihiin waa kitaabka alle sunada nabigeena xadiista nabigeena sal s weyaan xadiis sideed boqol iyo afar iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa la wari radi allahu taala arda ana rasul qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slam innii ani qad taraktu waxaan idinkaga tagay fiikum dhexdiina shay laba arrimood ayaan idinkaga tagay lan tadilu aadan baadiyoobeen bacdahumaa gadaashood kitaab allah kitaabka alle wa sunnatii sunnadayda weyaan walan yatafaraqa kitaabka alle sunnada kalama tagaan xataa yardia ilaa ay ka arooraan calaya alxawda darka ilaa ay iyagoo isla socda maca cid rumaysay ay darka iyo xawdka nabiga la siy alai sla slam ay ka soo aroorana kalama harayaan kitaabka alle keligiisan gooni u qaadani sunnadan aan iskaga tegi ama sunnadan kudhegi kitabkaan iskaga tegi abadan waa laba aan kala haraynin weyaan saasuu nabigeena cadayna sal l slam ciddii marka labaiyado isagoo wadato ciddii isagoo mxuu aha kitaabkii sunnada wato nabiga u taga calai sla slam oo xawdka ku xarooda oo xawdka kula aroora waa la aqbalay ciddii kitaab keligii la tagta ha sheegin sunnada keligeed ha sheegin ciddii saas weyaan xadiidka mafhuumkiisa waaya alxaakim fii mustadrik ayuu kusoo saaray alimaam albani caleyh raxmat ullah fii saxix jaamic sair wuxuu le xadid saxiix weeyaan baabu taakudi hubsasho la hubsada min sixati alxadiid xadiidka inuu saxiix yahay in la hubsada in aan laga maarmaynin oy waajib tahay oo qofkii fududaystana khatar uu ku jira ayuu baabkan u baabiya xadidka sideed boqol iyo shan iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey cabdiraxmaan sakhir dawsi radia allahu tacala arda can rasuulilah wuxuu ka yidhi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam annahu nabigeena qaala inuu yidhi sayakuunu waxaa ahaan doona fii akhiri ummati ummadayda gabagabadeeda iyo akhirkeeda unaasun dad oo yuxadiuunakum idinkaga waramaan yuxadiuunakum adiga ama idiin sheegaan oo xadiitaan idinkugu sheegaan maa axaadiid lam tasmacuu aadan maqlin antum adinki walaa aaba'akum aabbayaalkiin faiyaakum fa iyaakum adinka iyo wa iyaahum adinka iyo ayaga aan idinka kala digaa waxaa weyaan haisarkina oo iska ilaaliya qolyahaas weyaan fa iyaakum adinka ayaan idin digaya iyo wa iyaahum ayagaan idinkaga digaya adinka iyo ayaga waa idin kala degaya wey macna fa iyaakum wa iyaahum iyaga adinka ayaan idin kala digaya saas ayuu nabigeena cadayna sal alla alay slam imaam muslim ayaa soo saaray xadiidkaas wa fii riwaayati riwaayadna yakuun waxaa aan doona fii akhiri zamani zamanka akhirkiisa dajaaluuna dajaaliin beenaalyaal waa un kadaabuuna beenaalyaal ah yaatuunaka waxay idinla imaanayaan min alxadiidi xadiida maa lam tasmac waxaadan maqlin antum adinka walaa abaakum abayaalkiin fa iyaakum adinka iyo wa iyaahum ayaan idin kala digaya adinka iyo ayagaan idin kala digaya laa yudiluunakum yaa idin baadiyaynin walaa yaftinuunakum yaa infidnaynin saas ayuu nabigeena cadayna sal slm xadidkan imam muslim asna soo saaray xadiis sideed boqol iyo lix labaatanaad can cabaas waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qal wuxu abdulahi bin cabaas jaaa rajulu nin baa u yimid ilaa cumara sayid cumar buu u yimid isalu isagoo muxuu ah waxweydiin isagoo wax weydiin muxuu weydiisanaya xoolaha weydiisanaya wa isi waa waa nin amiir ilmuminiin xooluu weydiisanaya fa jacala wuxuu gudagelay markii sayd cumar yanduru inuu eegay ilaa ra'sihi madaxiisa maratan mar wa ilaa rijlayhi labis lagood maratan saas kor iyo hoos saa u eegay saasuu fiiriyaa ninkii saasuu madaxu ka eegaa hoosuu eegaa jirkiisuu eegaa dharkiisuu eegaa wejigiisuu muuqda yacni qof dhibaysan inuu yahay inuu qof yacni dhibaato ay hayrin ayuu eegayaa waaya hal yara inuu ku arka calayhi min albu'si wax dhibaato shay-an waxna wa dhib inuu ninkaan leeyahay amaba uu nin curyaan yahay amaba dhibaysan ama indhool yahay wamaa ilaa dalik amaba dee nin miskiin horafaadku ka maqdu yahay u eegi uma qaala wuxuu ku yidhi lahu isaga cumar wuxuu ku yidhi kamaaluka xoolahaada maxay leegyihiin qaala wuxuu yidhi arbacuuna min alibil afartan neef oo geel ayaan leeyihi <laughs> ninka tugsana waa wiil qaala ibnu wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi allah qaala ibnu cabaas cabdullahi bn wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi sadaqa allahu alla weyne runbuu sheeg rasuul rasuulkiisa run low kaana hadduu usugnaaday libni aadam ibni aadam waadiyaan laba waadi oo min dahabin dahaba labtaqa wuxuu dalbi laha athaalia waadi saddexaad walaa yamlau ma buuxiyo jawfa bni aadam ibni aadam calooshiisana ila turaabo caro ciidu ma buuxiso wayatuub llah lo inuu ka toob aqbala calaa man taaba cidda tooba keenta alluu ka tooba aqbala qaala cumara wuxuu yidhi maa hada arrinkan muxuu yahay arrinkaan qaala cumar wuxuu yidhi maa hada kan muxuu ahaaday faqultu waxaan idhi haakada sidan ba aqraanihi ubayun ubay ibnu kacb ayaa muxuu asaan ayuu ariyey qaal wuuu yidhi famura bina namarsi ilayhi isaga qaal wuxuu yidhi fajaaa ilaa ubay ayuu yimid faqal wuxuu yidhi maa yaquulu hada kan muxuu leey wuxuu yidhi ubayun haakada sidan baa aqra anihii uu igu akhriyey rasul rasulka al sl slm qaal wuxuu yidhi awhbituhaa miyaan sugayaa laba marka macnaba waa yeelan kartaa macnaha koobaad xadiidkan inuu ka warrama cumar oo muxuu hadalka uu ku socdo ninka la yihahdo sayd mxuu ahaa ibn cabaas radia allahu tacala canhuma oo ah in xadiidkan aad ahrinayso intaad ka keento ubay baa ii sheegay ubay in aan utagna ubayna uu yidhi nacam nabigaan ka maqlay saas waa macno meesha waarida macnaha labaad in ninkan uu wax akhriyey amaba ibnu cabaas uu qur-aan akhriyey qiradii uu akhriyay uusan la dhicin waan yar baciid kadibna qiradii uu muxuu yidhi xaggeed ka keentay ubay ubay aan marna lamar ubayna sidii uu nabigu usheegay alayh slam uu muxuua u sheegay kadibna in la suga labadaba ixtimaal waarid wey wallahu aclam laakiin waxaa meesha muhiima in la ogaado ibni aadanka dhaqaalo kasta ood ku fadhiyo ya abadan hala yaabina qof baa labaatan guri kulah isli toban guri kulah shan guri kula guri kulah markii la yidhahdo boqol kun oo shilana gariira saas yani inuu muxuu ahaa horsiga ka dhaca kusigana amaba uu muxuu ahaa maxaa yeeli waxaa weeyaan xadiidkan baa u taagan walan yamla'a jawfahu ila turaab hala yaabin basharka ibni aadamka uxdirat ilanfusu shux nafta sideedaba haaliban yani shuxiga iyo bukhliga asal ahaan ay uta asal ahaan ay uta lidalika waa tii muxuu nabigeena sal alla alay lagu yidhi markaad xoolo ka qaado ood xoolaha zakada ka qaado u ducey booski gubanayo oo lacagta laga soo bixiyo xoolihii laga bixiy ducadaha u buuxise soo arkayse marka alxaafid waxaa soo saaray mxuu imaam axmed sanadkiisana waa saxiix alaa sharti muslim ayuu yidhi weeyaan baabu kitaabati alxadiidi waalcilmi cilmiga iyo xadiista in la qoro oo in la qoro dhib ay lahayn ama loo baahan yahay ayuu baabkan u baabya weyaan mararkii hore oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam qur-aanka lagu soo dejinayey ayaa wuxuu yidhi wax aanan qur-aanka naga qorina inta ayada waxaa la diidaayey in qur-aanka oo soo degaayo oo muxuu ahaa aad loo qoraayey iyo laga baqaayey marka hore diidmada saas ahayd markii dambena markii nabigeena calai sla slam quraanka aanka kusoo degay oo qur-aanka iyo xadiis la kala bartay marka in la qoro nabiga dhib uma arkino uktubuu liabishah abishah in la yihahdo oo nabiga alla wuxuu yidhi ii qor waxaad muxuu ahaa xajatlwadaaci ahayd markuu nabigeena khudbo akhriyay wuxuu yidhi nabi allahu halii qoro uktubuu liabishah uu yidhi abishah loo qoro sidoo kale cabdulahi bin camr caas inoo imaan doonta axaadiista nabigan uu qori jiray alayhi sala slam weliba amar ku siiyey waa xilliga ay kala caddaatay oo axaadiista iyo qur-aanka in isdhexgalaan baqitaankii uu meesha ka baxay taa weeye intaa waa baabka dham intaasu ku saabsan yahay xadiis sideed boqol todoba iyo labaatanaad an abi saciid khudri la wari sacd malik ibni sinaan weeye an rasuul rasuulka sal slam qal nabigan wuxuu yidhi laa taktubu ha qorin cani xaggayga waba iga qorin waman kataba qofka iga qora cani xaggayga hayr quraan quraanka waxaan ahayn falyamxuhu ha tirtira weeyaan waxadiuu iga sheekay cani xaggayga walaa xaraja dhibna malahan waman kadaba qof ku been abuurta calay korkayga qaala hamaam wuxuu yidhi rawaadda ka mid a ah, axsi waxaan umayna qaala wuxuu yidhi mutacamidan oliga isagoo u kasi qofka haduusan u kasayn dhib mala markaas falyatabawa ha u diyaarsada maqcdu makaana fadhigiis mina naari naartu gel ha u diyaarsada weyaan ninka nabigeena cala sl slam isagoo u jooda been ku been abuurta nabi maxamed ayid ala sl saa yidhaahda qofka asaga meeshuu naartka gela naar uuba geliye ha u diyaargaroobo wayaan ha u darbista naarti saasuu nabigeena cadayna sal can cabdilaahi bni dinaar waxaa laga wariyey kaligeed ma taqaanaan nacam mucalaqaat albukhaari allah yaftx calaykum nacam cabdillahi bni dinaar waxaa laga raximah llah qaala wuxuu yidhi kataba cumar ibni cabdilcasiis amiir muminiin ayaa u qoray ilaa abi bakr ibni xasmin oo madiine joogay wuxuu u qoray undur waxaad eegtaa maa kana wuxuu min xadiisi rasul lah sl slm nabigeenna calayhi sala slm xadiis wixii ahday oo halkaas lagu heli eeg weyan oo raadi faktubu qor fainii aniga iftu waxaan ka baqa duruusa alcilmi cilmiga inuu mxuu aha tirtirmo iwadahaba culama culimada inay tagaan ayaan ka baqaye wax alla wii xadiis nabigeena od aragta alai sl slam qor weyaan oo diyaari oo meel kameel meel wada dhig weyaan muslim mxuu aha bukhaari ayaa kitaab alcilmi kusoo saaray baabka afar iyo soddonaad xadiis sideed boqol iyo iyo sagaal iyo labaatanaad can cabdillahi bni camr casin radi allahu kula shayin shay la arka oo asmacu aan ka maqla min rasulillah rasulka aan ka maqla sal slm uriidu anoo dooni xifdahu inaan xifdiyo wax alle wixii nabiga aan ka maqla waan qori jiray anoo dooni abu hurayra waad ogeydeen isagoo lah qof iga axaadiis badnaa waxaa ka jiray cabdillahi bin camr bin caas fa inahu kaana yaktub walaa aktub cabdillahi bin camr bin caas wuu qori jiray ana ma qori jirin waa tiu abu hurayra dhihi jiray radi allahu taala arda kow kuntu waxaana agto mid qora kula shayin shay la arka asmacu aan ka maqla min rasulillah an ka maqla sal slm uriidu anoo dooni xifdahu inaan xifdiyo fanahatnii waxaa iga reebtay qurayshun quraysh muslimiintoodii kuwa gaalada ma abcan akhyaartii reer quraysh odayaasha ii diideen wa qaaluu waxay yidhaheen atagtu miyaad qoraysaa kula shan shay laarko samicta tasmacood ka maqasha wa rasul rasuulka allana basharun bashar uu yahay yatakalamu hadli min fi lqadab isagoo caraysan warida isagoo muxuu ahaa aan caraysnan wuu iska hadli marka hadal mar u caraysna inuu muxuu ahaa iska qortaa laga yaaba marka waa side iska istaagay fadakartu waan u sheegay daalika joojintaas ayaa waxaan u shegay lirasulilah rasulka alla u shegay sal slm i carab nimankii reer quraysh waxay yihahdeen aan u sheegay fa awmaa kadibna wuu ishaaray biusbucihi nabiga fartiis ayuu wuxuu ku ishaaray ilaa fi afkiisu nabiga ku ishaaray alayh slat slam saas ugu ishaaray wa qaala wuxuu yidhi uktub qor fawaladii alih baan ku dhaartay wixii ka soo baxa ula jeeda nafsi naftayda biyadii ay ilaa xaqun waxna aqin kama soo baxan nabiga alay sal slm qor saasuu nabigan amarku bi alai sl slam abu daawuud daarimi waana xadiid saxiixa waxaa weeyaan xadiidka aayad qur-aanka maxay ahayd wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa saas weya marka hadalkaas waa dhammaaday baabun halaka almutanaicuuna kuwa iskalifo oo muxuu aha wax aan loo baahnayn isku irbiyo isku dhibo way halaagsameen baabkan ayuu baabya weyaan xadiidkaas ayuu baab yahay xadiid sideed boqol iyo soddonaad can caaishata waxaa laga wariy umuminiin caaisha radi allahu taala ardaha qaalat waxay tir caaisha sanaca nabiyu nabigeenna wuxuu sameeyey shayan shay ayuu sameeyey farakhasa dadku u rusqeeyey isna u shay iska muxuu ahaa intuu sameeyey ayuu dhib inaad lahayn ahaan u sameeyey nabiga cala sl slam dadkiina waxaa waa ku raaceen farakhasa wuu rusqay fiihi isaga fatanazaha ka fogaaday oo iska yara ilaaliyey amaba yara kohsaday amaba ka dhowrsaday canhu xaggiisa qowmun qolo ayaa ka dhowrsadeen fabalaqa dalika nabiya arrinkaas nabiga ayuu soo gaaray sal slm fakhaaba nabi uu khudbeeyey faxamid allah alweyne wuu mahadiyey uma qaala wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin qolo arrinkooda muxuu yahay yatanazahuna iska dhowraan amaba ka yara muxuu dhowrsadaan can shayin shay asnachu aniga aan sameeyo fa wallahi allah ku dhaartay inii aniga la aclamakum kiina inkugu aqoonta badan ayaan nahay bilaah alla weyne subxana wa tacala cadamadiisa iyo iyo waxuu mudan yahay in mxu lagu caabudo iyo wixii in muxua laga ilaaliyo oo laiska dhowra xaggiisa laskaga dhowra aniga ayaa inkugu aqoon badan waashadhum kan ugu muxuu ahaa darnaanta badan lahu isaga khashyatan xagga baqitaan anaa ah weyaan marka waxaad iska dhowraysaan maxay waxaad iska dhowraysaan oo nabi maxamed aad samayna alai adinkan aad iska ilaalin maxay yihin weyaan waa rag waxaa laga yaaba raggii inay yihiin salaadii joogtad ahayd soonkii joogtad ahaa guur la-aantii ahayd raggii samaynaya inay yihiin ama rag lamid inay laga yaaba xadiidka buhari muslim ayaa soo saareen weyaan xadiid sideed boqol ko iyo soddobaad can anas bin malik al radi allah ta an arda qala wuxu anas kunaa waxaanan cinda cumara sayd cumar ayaan la joognay faqala wuxuu nuhina waxaa nagala reebay can itakalluf inaan iskalifno oo wax aan loo baahna inaan isku dhibno oon isku kalifno waa noola diiday weyaan waa noola diiday safka marka la toosina ma taqaanaan cerbaha qofka qofkii lugihiis sideeda moogtahay inaad dhab isku siiso nafta iskaga bixiso kan aad saarto oo takalufay ka midta qofka inuu intuu saa yidhaha kadibna uu isagoo sunnadan ogaala kadibna dad kadibna wadnaha ka geliy ama feeraha u ka geliy ayadna waa takalufka ka midta soo ka mid maaha qaara waxaa wey maanta laba usalli usalli saasuu ku haynaya takalufka ka mid tahay kuwa masquulaha ku jiro oo ku hayo dadka kaadada ka keenaana kamid odayaasha ayaa safka u taagan ama ugu jiraan isaga markaas masquush ku jira oo oh, maanta laguho jigjijiji ka siinaya oo xaggeed u wada istibra ayaan wadaa takalufka ka mid takalufka marka wax badan oo badan oo badan weeyaan anwaac badan oo adinka taqaanaan amiladiisa marka wuxuu leey sayd cumar takalufka aanoo la diiday inaan istakalufna tartiib diintan waa iska sahal aayar iska barwaaqayso adoo barwaaqo ku jira aad janna iska ma jiraba aayar iska tuka aayar iska cibaadayso aayar iska guursa aayar iska shaqayso iska mxuu ahaa eh, dalxiis xataa waa iska aadi kartaa dalxiiskaan xaarantah noto meelaha xaaranta aan la aadi karin mxuu ahaa khamriga khamriga iyo meelaha imtixaanka iyo baabkaas waa gooni marka adoo khayrkaada iyo barwaaqada iskaga jiro jannada hartayb iskaga xaroona insha allahu tacaala isyaanka iska ilaali macsiyada iska ilaali hana isdhibin walan yushaad diina axadu ilaa alabahu yasiru walaa tucasiru wabashiru walaa tunafiru marka takalufka iyo qofk insuiiy qof waaad arkaysaa saliid aan marsanayn iska ilaalina oo dhar qalalan oo taqashuf isku samayna ragga mxuuaha tasawufka iyo baabkaas noocaasa ah, ood arkaysa oo qabayska iska ilaalina oo timihii ay raaman yeesheen oo wixii intaa maxaad kala dan leedahay waxaan kala dan leeyahay cibaado nabigeena sal l sl markuu meel imado jirdiin markuu meel weliba laga yaaba xitaa urkii jirkiisii mxuu aha iyo sheerkii inuu oo xaalad khatar ku jiro haddii aad marsan jiray ood muxuu u qabaysan jiray oo timaha u shallaysan jiray oo looga shallayn jiray isagoo xataa itikaafku jiro intuu baxayaad markuu muxuu ahaa in loo xaragay timihii ayaa dhiibi jiray saxaabayaadkii gabdhaha muxuu ahaa umulmuminiin iyo ummahaatulmuminiin ayaa u shallayn jireen nabiga mararka qaar sadli ayuu samayn jiray intuu timaha muxuu ahaa mararka qaar farqi saas u kala dayn jiray sheexeeyo cadar uusa u saaro mararka qaar waxaa waye sadli yacni si walbuu nabigeen iya jiray alai sl marka waxaan kala jeedaa saasuu samayn jiray qofkan waxaa laga yaabaa isagoo cibaado doon inaad marka taqashuf gala looma baahno takalufa isku dhibin adoo caadi ah oon bala qabin oo sidaada ah oo iska xaragaysan oo cibaadaysani ayaa haddana jannada aad ku xarooray haddii aad ilahi subxana wataala kuu qadaro adigana asbaabtii aad la marka dhib ma jira diinta marka in laisku adkayo oo muxuu aha takashuf iyo takaluf la gala waa laisu diiday wuxuu le marka nuhina waxaa noola diiday yaa u diida nabigeena u diida ala sl slam can atakaluf inaan ismashaqayno oon takaluf iyo isdhibitaan waa noola diida weyaan xadiid laba iyo n abdlahi masud radi lahu ta arda qal u abdlahi mascuud qala rasul wuxu yih sl slm halaka waxaa halaagsamay almutanaicuuna kuwa waxaa weeyaan xuduudda gudbo oo shaygii la rabay ka tarabaxa oo cibaadadii sahalka ahayd isku dhibo tusaal ahaan habeenkii waxaa la yidhi waxaa weya qaybta ku qaybsa ka sax habeenki dhan waa taagan yahy waxaa la yidhi maalin soon maalin afur amaba isniin iyo khamiis ka soon maya joogtay amaba saddexda maalmood bishi ka soon amaba haba soomin oo waxaa wallaahi laa aziidu calaa hada walaa unqis ninkii soo moogeen inaan intaan ka kordhayn muoonan ah, ka naaqisanayn muxuu ahaa nabigu muxuu yidhi aflaxa in sadaq hadduu muxuu ahaa run ka sheeg arrinta iyada oy ka dhab ood ka dhabay waa liibaano yidhi nabiga alai marka diintan tartiib ha isku xadkii inaad ka bixisa ha isku dayin weyaan qaala nabigan wuxuu yidhi arrinka asaga alaatan saddex jeer halaka waxaa halaagsamay almutanadicuuna ay almutajaawisuuna lilxaddi xadkii shareecada ay dhigtay kuwa cibaado darteed u gudba way halaagsameen ayuu nabigeena cadayna sal sl imam muslim ayaa xadidka soo saaray baabun axsan huda hanuunkan ugu wanaag badan waa kee waa hadi muxamedin sal l slm hanuunkan ugu wanag badan waa hanuunka nabigeena ariiqkan ugu wanag badan waa kee waa ariiqa nabi moxamed alai sl slam xadiis sideed boqol iyo soddon iyo saddexaad caawa dad degdegaa jiro maxaa yeeley waxaan rabaa inaan meel muxuu ahaa raad loogu soo noqda xadiidka marka hayaabina meel fog baan gaarsiin rabaa insha alla labadii labadii mucashirka yaraayan u laabanay ayaan rabaa inaan muxuu ahaa ka kabo si aad uusan muxuu ah meeshii aan rabnay aan ugu eh, soko marin baabun axsan huda hanuunka muxuu ah kan ugu wanaag badan xadiis sideed boqol iyo soddon iyo sadeaan saddexaad can cabdillahi bn mascuud waxaa laga wari qal wuxu abdillah bn mascuud ina axsan alxadiidi xadiidkan ugu wanaag badan sheeko kitaabullah kitaabka alla weeyaan waxsan alhadyi hanuunkan ugu wanaag badan iyo ariiq la raacana hadyi muxamedin sal alla ala sl nabi maxamed ariiqiisa iyo jidkiisa weeyaan washaru lumuuri arimaha tan ugu sharta badanna muxdathaatuha kuwada lasoo darsiiyey oo lasoo kordhiy weyaan diin ahaan markay noqoto waina wawgaas tabainamaa tuucaduuna sooma heen inamaa tuucaduuna wii lidin yabhana la'aatin mid imaado weya maa antum adinkana ma tihiin bimucjiziina kuwa muxuu alla cajisgeliyo oo alla meel muxuu ah uusan rabin aadama tihiin alla gacantiisu baad ku jirtaan subxaana wa tacaala nacam iyo amarkiisu baad ku socotaan bukhaari ayaa soo saaray waa saas weyaan aayaddana suurat xadiid sideed boqol iyo afar iyo soddonaad can anas malik waxa lgu radi allahu ta anu arda anahu anas bin malik samic cumar sayd cumar ayuu ka maqlay radi allahu ta anu arda alhada berri maalinta labaada ula jooda xiina goortii baayaca ay la mubaayacoodeen oy la ballameen oy doorteen almuslimuuna muslimiinta ay doorteen abaa bakrin abubakr ay doorteen wastawa kadibna uu ku ekaaday ninka la yidha calaa mimbari rasuulilah sal slm nabiga cala sl sl mimbarkiis uu ku ekaaday od fuli way koray tashahada tawxiidka ayuu qabsaday oo muxuu ahaa sida caadigahayd ashhadu an laa ilaha illa lah ashhadu ana moxamed abd rasul ama laa ilaha illa tashahudka ayuu la imaaday qabla abi bakrin abi bakr hortii ama xamdaladii lafteed waa soo faqala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib alla weyne wuxuu u doortay ama u doorbiday lirasuuli rasuulkiis wuxuu u doorbiday aladii jannadii cindahu agtiisa ahaatay iyo nicmadii iyo barwaaqadii iyo nicamtii badnayd ayuu u doorbiday aladii mxuu aha kaasoo cindahu agtiisa ahaaday cala aladii kii ayuu ka doorbiday cindakum agtiina ahaaday adduunyadan iyo muxuu aha dhalaalkeeda iyo ilaahay subxana wa tacaala intuu mxuu aha ka dhex bixiyo nabi maxamed cala sl slaam ayuu agtiisa jannada ahaatay iyo barwaaqada iyo takriimkaas ayuu alla u doorbiday oo alla u doortay weyaan wa hada kitaabu kitaabkaas hada kitaabu kitaabkan had allahu allo inuu ku hanuuniy bihi isaga rasuulakum rasuulkiina wa hada kitaabu kitaabkaana kitaabkaana waa kitaabka qur-aanka ah wa hada kitaabu kitaabkaana alladii kii wayaan hada allahu allo inuu ku hanuuniy bihi isaga rasuulakum rasuulkiina uu ku hanuuniyey oo jidkaas aad mara aad ugu iftiimiyey fakhuduu qaata oo qabsada bihi kitaabkan qabsada tahtaduu aad hanuuntaan limaa aad ku hanuuntaan hada uu ku hanuuniy allah allo bihi isaga rasuul rasuulkiisu ku hanuuniya aad heshaane adinkan kitaabkan kudhega kitaabkan aad arkaysaan nabi maxamed alai sla slam martabadaad gaaray wixii lagu hanuuniye waa kitaabka qur adinkana marka ku dhega si aad meeshii nabi maxamed ala sl lagu hanuuniyey iyo ariiqiisa ad martaan intaas way warkaba intaas way sheekada ayuu yidhi sid cumar radi taala arda xadiidkaas waxaa soo saaray alimam buhaari baabu iltizaami sunna sunnada oo lagu dhego oo la laazimo iyo warafdi muxdathaat waxyaaba bidcada oo lasoo dirsiiyey in la diido ayuu baabkan u baabiyay xadiid sideed boqol iyo shan iyo soddonaad can aishata waxaa lagu radi allahu taala wardaha qalat waxay tal caaisha qaala rasulullah rasulka wuxuu yidhi sal l slam man axdad qof soo dirsayo soo kordhiya xadiidku kitaab u horreeyey oo aan muxuu barnaamijkan mutuuna xadiid mustafa ayaan kusoo qaadanay in la fasiro ma loo bahan yahi waa maya lakiin iska marna nacam man axdad qof soo kordhiya fii amrina amarkanaga hada ee kana waa diintaana maa laysa fiihi waxaan gudihiis ahayn ama aan ka mid ahayn fawaradun isaga ayaa lagu celinaya wejiga lagaga dhufanaya diintan haddii aad waman yabtaqi hayr islaami diinan falan yuqbala minhu weyaan marka diintan wax diinnimo loogu cibaadaysto oo nebi maxamed calai slat uusan la imaanin qofki la imaado isaga ayay u taallaa hawl asaga u taalla wey isagaa meel meesha ugeeya isagaa yaqaano isagaa yaqaano weyaan waayahay bukhaari muslim ayaa soo saaray wa fii riwaayati limuslim min camila qofka camal fala camalan camal laysa uusan ahayn calayhi dushiisa amrun amarkanaga fa huwa raddun isaga ayaa lagu celinaya weyaan marduud weyaan fa huwa raddun ay marduud xadii sideed boqol iyo lixi soddonaad an abi cawn min cawn waxaa la wr abdulahi bin cawn weeyaane bukhaari mucallaqan qaala wuxuu yidhi alaaun saddex uxibuhunna anaa jecel ninkaas baa dhihi ibn cawn alaaan saddex uxibuhunna waxaan u jecel nafsii naftayda aan u jeclahay waliikhwaani walaalahayna waan u jeclahay intaan hadda halkaan fadhida o aniga aan ku jiro iyo inta maqli doonta inta muxuu ahaa kaleba waan u le jeclahay iyo inta hore inta dambaa waan la jeclahay wuxuu leey saddex shay anaa isla jecel walaalahay muslimiintana waan la jeclahay laa yumin axadakum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu nafsi halkaasu ka duulayaa raximah llah wuxuu yidhi alaaun saddex uxibuhuna waan jeclahay linafsii aanu jeclahay walikhwaani walaalahim aanu jeclahay tan koobaad maxay tahay haadihi sunna sunnadan oo tan ah waa sunnada nebi maxamed ala sl slam kow an yatacalamuuha inay bartaan ayaan jeclahay aw yasalu canha ayada ay wax iska weydiiyaan sunnada nabigeena ala sl inay ku camalfalaan inay wax iska weydiiyaan ayaan jecla ana naftaydi waan la jecla kow tan labaadna wlqur'aanu qur-aankana waan jecla an yatafahamuuhu qur inay fahmaan macaanidiis oo mararta la adri uusan ka noqonin wayasalu canhu qur ay lafdigiisii macnihiisaba wax iska weydiiyaanna naftaydi waan la jecla ayagana waan la jecla walaalihii muslimiintaan la jecla tan saddexaadna wayadacuu inay kaga tagaan wayadacuu ay iska dhaafaan oy kala tagaan annaasa dadka ilaa min khayrin khayr mooyaane dadkan adiga ama khayr ladoon midaad waanayso midaad u ducoysa midaad wax siisa midaad waxaa weya la taliso dadkan inaad wax aan khayr ahayn aadan muxuu ahaa la beegsanin ood la aadin ayaa naftayda la jeclahay walaalahayna la jeclahay waa saddex shay oo runtii ilahay qofku waji subxana wa tacala qiimo badan oo qur-aanka ilahi subxana wa tacaala oo la dul joog lisweydiiyo qur-aanki un qur-aanki qur-aanki lagu hay tan kale waxaa weeye masalada kale oo ka horreysa waa masalada sunada nabigeena sal l slm barashadeedii ku dhaqankeedii masaajidka maxaa lagu soo geli sunada nabiga maxay ka qabtaa midigtaa lagu soo hormarya maxaa lagaga bixi bidcada lagaga bixi weysada sidee loo weysani intee la gaarsiini wamaa ilaa dalika safka see loo toosini adkaarta laakrin maxay sunada nabigeena cala slam see loo libisani see loo cadiyeysani waakada marka sunadaas tan saddexaadna waxaa weeyaan dadka in aadan la soo beegsan ood la soo aadin muslimiinta ah waxaanan adiga weliga qalbigaaga yuusan waxaan muslimiinta intaan meel kastoo joogaan kii cadda kii madooba kii kaafoga kii kaadheera kii ragga ahaa kii dumarka ahaa oo ilaahay ku caasi subxana watacaala kii muiica ahaa ma garad kii qaraabada isku tolka ahaydeen isku qabiilka ahaydeen kii aad kala qabiilka ahaydeen kii aad isnabaydeen kii aad isjeclaydeen adiga khayrun ladoon bas qalbigaaga weliga carabkaaga qalbigaaga niyadaada muxua ducadaada muslimiinta khayr la doon ayadya heli kara marka allahna siiy subxana wa tacaala waayahay bukhaari ayaa soo saaray xadiid sideed boqol iyo toddoba iyo soddonaad can cirbaan ibn saariyata waxaa la wariyey radia allahu taala arda qal wuxu irbaad isna waa lamid xadiistii hore u horreysa weeyaan kitaabka lagu soo maray waa taqaana ku ahaa arbaciin kitaab ka dambeyna ya ma soo marin meel kale ya nacam riyad saaliiin allah yafta aleyk naam riyad saliin baan kuso marnay naam laakiin cumdahan baan kusoo marnay ya cumdahan kusoo marnay qofki yihah maxaa lagu radini qofki yihahda xadiidkan cirbaad masaaria cumdahan kusoo marnay wahmi yaraa ku dhacayo intuu ismootiya wuxuu yidhi cumdahan kusoo marnay jawaab sahlan ousan ka bixi karin oo uusan diidi karin ayaa loogu jawaabay maxay noqonaysaa akaam kitaabka cumdaha akaamu ka hadli xadiidkan axkaam maaha iyo maxaa kale to ka sii muxuu ahaa cajaa'ib badan ayaa jirta allah yaftax calayk bas mutafaqa ah, bukhaari muslim xadiidkan intu intee lagu soo saaray a cinda tirmidi wa cinda man ibn maaja iyo daarimi fii musnadihi bukhaari muslim bas ah axaadiis ku soo aroortay ayaa muxuu cumdaha ku jirta xadiid kale maba lagu arkaba <laughs> xerbaa bisaari xadiidkiisana tirmidi ibn maaja ha soo saaray marka jawaabtaas weyaan waaya can cirbaad msaariya waxaa la wariyey radi allahu taala arda qal cirbaad sallaa bina rasuula nabiga ayaana dujiyey alayhi sala slam daati yowmin maalin maalmaha ka mid ah uma intaa kadib aqbala calayna wuu noo soo joostay markuu salaadina dujiyey ayaa waxa wuu noo soo joostay fa wacadnaa wuuna wacdiyey mawcidatan wacdi baliiqatan aad waxay dheer darafat ay ka ilmaysay minha iyada alcuyuunu indhihi wawajilat ay ka baqday minha iyada alquluubu quluubtii faqaala qaa'ilu mid baa wuxuu yidhi ya rasul rsulka allow saxaabadii ka mid ah kaana haadihi tanaytu aba iyadoo mawcidatun wacdi a ah, mawcidatu muwadicin qof wax dardaarankiisa oo kale weyaan eh, famaada tachadu ilayna maxaad noo dhaafaysaa oo nooga tegi maxaad noogala dardaarmaysaa qaal wuxuu yidhi usikum waxaan idin maxamed alai sl qabsana marka caw dardaaranka maxamed alai slat slam su-aashiis waan kaba soo qaadir halkaan fadhiy maxamed alai slat kadibna wacdi dheer galay kadibna aan u dareennay in uu nabigeena alai slat noo dardaarma annaga dardaaranka aan marka usiikum waxaan idin dardaarmaya bitaqwa allah alla ka baqitaanki subxana wa tacaala iyo wasamci maqlitaan iyo wataaca inaad ismaqashaan isna adeecdaan weyaan weliba khayrka isku maqashaan iskuna adeecdaan in cabdan addoomba ha noqda xabashiyan ee xabashi ah hadduu madaxa idin noqday dhegaysto fa inahu maxaa yeele man yacish qofka noolaada minkum idinka idin ka mid bacdi gadaashay fa sayara wuxuu arki doona ikhtilaafan khilaaf katiiran aad tiro badan fa calaykum waxaad laasimtaan oad ku dhegtaan bisunati sunnadaydi wa sunnati alkhulafaa'i khulafadii almahdiyiin ee la hanuuniyey hanuunsana arraashidiin alhadiyiin la hanuuniyey arraashidiin waa isleeyihin weyaan la hanuuniyey tamasaku ku dhega biha ayada wacaduu waa waxad ku qaniintaan ood ku qabataan calayha binawaajidi gowsdameedku qabta nawaajid gowsdameed ku dhega wa iyaakum adinki waxaa idin kala digayaa muxdaaat umuur arrimaa lasoo darsiiyey fa ina kula muxdaatin wax kastoo lasoo darsiyey bidcatun waa bidca wa kula bidcatin bidcada alkana dalaalatun waa baadinimo weeyaan abu daawuud tirmidi ibnu maaja imaam nawowi iyo keyrkii ayaa bidcada waxay u qaybiyaan bidcatu xasana qaarna waxay leeyiin waxay qaadanaysaa alaxkaam alkhamsa mid baa waajib bidca waajiba iyo bidca sunna ah iyo bidca makruuha iyo bidca xaraama iyo bidca bannaan haddii wax ku saabsan ay tahay waxas kuma jiraan haddii arrimo adduunya ay tahay waa baab kale laakiin taqsiimka isaga ah lagu waafaqay ma ahan imaam nawowi caleyh raxmat ullah waa bashar yukhti wa yusiib lidalika qolyaha xatray mataqaana oo muxuu ahaa markaad hadihi bidcatu xasana bid xasana weyaan taqsiimkaasay ka boodayaan war xaggay taallaa waa tii aan soo marayn hadda tii aan soo maraynay man aacanii ya man asaanii faqad aba soo may marka baabka isaga baab wax diin ku saabsan marba haddii diin ay noqoto qaar waxay ku leeyihin microfoonkaama bidcawa microfoonkan aad ku hadlaysa waa bidca laa xawla walaa quwata illa billah goorma heerkaas aan gaarnay goorma heerkaas gaarnay marka shaatiga ad xirantahayn waa bidca adba kan laftarkiisa mxuu ahaa xatarayna markii haddii aad shaarka u xiran waa bidca gogoshan qurux badanood mxuu ahaa waa bidca tusbax aad wadato waa bidca yani kula hadi ashya yani marka mashkilad mogta waxaa laga hadla waxaa weeyaan ikhwaani fillaah masalada laga hadla waa diin fii amrina waa diintan waxba diin ahoo tashriic waa laga hadla laakiin nabigu wuxuu yidhi alai slam sida noo imaan doontaan antum aclamu biamri dunyaakum arrinka haddii adduunye ay noqoto adinka ayaa u aqoon badan ganacsiga miiqaas aan furanaya meeqaas aan xiranayaa aday kuu taalla dukaan miyaan ku mis banaan ku aday kuu taalla laysan ma qaadana mis ma aday kuu taalla hawlahaas adduunyada ku saabsan ma xir ma shaara mis waxaan xiran khamiis aday kuu taalla adiga weydiin kitaab qur u doonan sifadii ad u marka kacb kacb muxuu ahaa mid ciriir yuusan noqon oo cawraada bannaanka soo dhiga yuusan muxuu ahaa kacbaynka iyo anqawiyada dhaafin waa sax weeyaan wahaakada ma bisha aan timaha gaabsadaa mise bishi gaabsada aday kuu taalla aday ku taala laakiin ha ka dhigin mxuu aha sifadiyaa lagu diidaya intana haka xirin intana buk haka siin taas waa suaal waa mxuu aha arrin diin ku saabsan marka masalada laga hadla oo laisku hayo waxaa weeyaan oo bidca iyo hayro bidca gala waa wax diin ku saabsan laakiin arrimaha addunyada microfonka addunya saacad waa adduunya waxyaabo ku saabsan weeyaan marka koraan u qaylinaya iyo hoosaan udhigaya iyo baabkaas wixii ku saabsan waa adi wax ku khosey marka waxaan kala jeedaa masalada iyada ah oo kullu bidcatin dalaala waxaa weeyaan eh, asal ahaan waa sax saas weyaan waa arrimaha diinta laakiin arrimaha dunyada ah antum aclamu biamri dunyakum taqsiimkaas marka shanta loo qaybiyey oo axkaam alhamsa ay qaadanaysaa muxuu ahaa eh, bidcada iyo sunnada waaya saas weyaan maxaa yeele nabigan muxu lay sal slm faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala marka qaybadaas marka waxaa adiidkan ayaa diida xadiidkan ayaala maya imaam اnawwi aleyh ramat ullah wuxuu leeyay imaam nawwi xadiidkaana ku diidey kii aad soo ku diidey inta ka dambaysayna saas oo kale macnaha dalik maaha qofka inuu masale qabo oo masale lagu radiyo in asaga la tuuray ma aha imaam nawwi min culamaa ahli sunna waljamaca weyaan waadna wada taqaanaan qiimaha uu iyo wanaagga mxuu ahaa ummaddan u taray intuu u qabtay in kama qarsoono weya caleyh raxmat ullah isagaba miaal usoo qaatay isagaa si cad oo bacwaana fii sharxi imaam muslim alminhaaj fi saxiix muslim iyo meele ayuu ku sheegay marka saasaan u sheega weyaan waaya baabu man dacaa ilaa hudan qofka dadkan un ugu yeera ayuu baabkan u baab yahay wanaagga uu la kulmi xadiis sideed boqol iyo sideed iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa radi allahu taala wardaha ana rasul rasul sal slam qal nabigan wuxuu yidhi man dacaa qofka dadka ugu yeera ilaa hudan hanuun kaana waxaa u ahada lahu isaga min alajri ajarka midla ujuuri man qof ajarkiisa oo kale ama cid ajarkeed oo kale tabachu asaga raacay laa yunqasu lagama laa ma nuqsaami dalika arinka asaga siismada asaga la siiyey min ujuurihim ajayaalka oo shay in shay kama nuqsaamiyo waman dacaa qofka ugu yeero ilaa dalaalatin baadinimo dadka ugu yeero kaana caleyhi dushiisa waxaa ahada min alimi dembiga mila aathaami man duul eh, mxu dembigood oo kale tabicu isaga raacay laa yanqusu ma nusqaami dalika siismada asaga la siiyey min aathaamihim dembiyaalkooda shayin shayna kama nusqaamiyo weeyaan marka qofkii hanuun dadka ugu yeer iyo iyo wanaag diinta ilahay lagu dhaqmo wanaagga dadka raacay ayaa isna la siinaya iyagana waxoodii lagama taabanayo qofka xumaan dadka u horseedaan oo horkacana dadka xumaan oo horkaca isna waa saas islii maanta wanaagga yeela ah, hal dukaan oo muusig uu ka ama hal maqaayid ma arkaysid oo muslimiinta ay leeyihiin wanaagga ay ka mid saasay u badanta boqol sagaashan iyo sagaal maqaaxad maqaaxada hadda nagu teedsan dhan walba naga jiro mid aad muusig ka shiday aragteen maya ganacsiga horaan waxaa jiri jiray maqaayad aan muusi ka shidnayn ma jiri dhaqan ahaan jiri ilahay baa bedelay wa tacala dad baa muxuua horkacay wanaaggaas maalindabeed waxaan ku arkay magaalada marka qolyo meel muxuua dharkan isku dhexdayska aho muxua toban shilin iyo waxalagadii oo muxuu ahaa eh, xaraashka ah. hinta ay fureen ayagana muxuu aha muusig shideen daw daw daw daw ka qaylisiinaan nin dhallinyarada kamid a ah, u dir waxan ku waad yeeli raggaa u tage waxaad tidhahdaa war dadkan islii jooga oo muslimiinta soomaalida ah, baabkaas ma yaqaanaan baabkan haddii aad furto oo lagugu daydo adigana in alle inta kugu dayatay ayaa waxaa weya dembigooda dalanka saaran iskari ninka ilahay fadliga subxana watacala wiilishu waa u tageen waa ka yeelay waa hadda marka waxaa weeyaan tusaale ahaan marka maanta bilaaba muusica oo islii ka bilaabo oo maqaaxadii ka bilaabo oo dukaamadii ka bilaaba in alla inta ku dayan doonto dhan dusha ay ufuuli soo gala muusicaas buu ku qasbay inuu dhegeysto maqaayadaad muxuuna ka cuni marka waxyaabaha aan aadka muhiimka ah, waxaa ka mid ah walaalaha jiimka kula magaalada sli raggaas iyaga ah ayaa u baahan in la wacdiyo yaa laga rabaa mataqaana wadaadkan microfon fadhiya ha ka yaabin dhammaanteen hawl loo wada taallo waa nin walbay u taallaa odaygay u taallaa dhallinyaraday u taallaa waxay u taallaa muxuu ahaa ninkii dheeraa ninkii dhowaa wahaakada marka raggaas iyaga ah oo muslimiinta oo jiimamka ay u furan yihiin ilaah ka baqana subxaana wa tacaala jiimka aniga raggaan la hadlay ayaga ka mid ah waxay dhaheen jiimka noocyo ka mid ah a jira muusikaas ku shaqey oo waxaa weeyaan haddii aanan muxua ah muusika la shidin aan jiimka la geli karin way xiila shaydaaniya wax ka jir lama wax ka jira dad karatega ay bartaan dad badanoo karateyaqaana halkan fadhiya laga yaaba ama muxuu ahaa konfu ha noqdo ama noocyada kala duwan dadka ayaga ma muusika ku barteen halkaa lagu barin jirin wal waa taqaanaan rag badan weligooda muusik ayagoon maqlinay karatega muxuu ahaa hal faray kugu tuulayaan qaarkood marka waxaan kala jeedaa wax ka jir lama arka xiila shaydaaniya marka walaalaha jiimamkala in lala hadlo oo dad badana hadda mxuu ahaa caloosha ku weynaatay oo halkan fadhiyo intaana muusikaas ay ka cararayaan haddii muusikaas saga ka dhaafi lahaayeen dad badan oo aad masjidka fadhiyin ba salaada fajr inta iska muxuu ahaa miisaanka iyo howlahaas iska hagaajin lahayn sooma dhibka marka meesha muusika kuu fadhiyo waxaad yeelaysaan laba mid yeela inaan muxuu aha dhahan war nimankaas shitay yaan meelahoda la gelin oo culimmada ay sheegaan o ay muxuu ahaa adinkana suuqa idinka hadlaam annagana aad nala colowdaan waa mishkilad marka mogta labad dhan baa la isku hallaabay dadka qaarna annaga aan ka mid nahayna muxuu ahay ay murqala'aan iyo howlola'aan ku dhacdo rafaadaan ummadda intooda badan ilan dadki waay diintooda ay ubaqayaan inay murqa yar dhistaan oo isyara hagaajiyaan oo caloosha iska hagaajiyaan dadka ay wada rabaan marka in marka la wada khasaaro oo dadkii muxuu ahaa kastamka ahaa ay khasaaraan adinka laftarkiina muxuu ahaa aad khasaartaan oo la yihao war nimankaas musica watay aan muxuu ahaa dhibaato inay dhacdo in dad kale oo muxuu ahaa suuqla-aan laftirkooda ay yidhahdaan war meesha suuqa ka jira agow rag meelaan musiclan waa inaan samaysan ay yidhahdaan adig fi suuqaad in ku dhacdo si ay u dhicin marka ganacsigii inuu kor u kaca annaga danaan ugu jirta oo muslimiin danaa ugu jirta maxaa yeele qofka almumin alqawiyu khayrun axabu ilah min almumin daciif in maanta qofka jiimka furta la dhiirigeliyo oo waxaa weeyaan dhaqaalo u hela oo ilmihiis ay beel helaan oo waxaa weye isaga uu muxuu ahaa nin qawi ah oo macnala u noqda muslimiinta bulshada ay awood u tusama in dad badan oo waxaa weeyaan murqahoodii ay tacbaan yihiin oo qandhayar haddii ay qabato ama qabooyar hadduu yimaadaba gabdhihii ka baxaanoo meesha ay yimaadaan oo wadaadada u badan khaasatan kuwaan muusig ka cararanka hadli ay meesha yimaadaan muxuu ahay caafimaad helana waa dan ayadna waa quwa marka waxaa weeyaan biyo qaba iyo buda qabe oo isu baahan yihin waa laisu baahan yahaye muusikan waxaad helaysaan oo idiin ducoynayna jazakum allah khayran iska dhaafa dadkan muxuah rag inaan masaajidka muxuah ku dhex baktiyo iska fadhiyana mararka qaar meelaha music anlen taga oo waxaa weeyaan si fiican murqaha loo haloo kuusa oo waxaa weeya mumin qawli khayru axab ila mimnu daciif hal noqda intaana waa iga dardaaran iyo dardasha iga tahay jazakum allah khayran ayib man sana sunatan xasanatan qofkii jid wanaagsan jideeyo ajarka leeyahay iyuu baabkan u baabiya xadiid sideed iyo sagaaliy soddonaad can jariir bn cbdillahi albajali waxaa taala arda qala wuxu jariir kunaa waxaanan cinda rasuulilah nabiga algsi ayan jognay sal slm fii sadri nahaari maalinta awalkeeda hore qaala wuxuu yidhi fa ja'ahu waxaa u yimid qowmun qola u yimaadeen xufaatun kabalaan ah curaatun mara barabaro oo nimaar loo yaqaano qoor dhexda inta ka duleeliyey go ahaan dhexda ka duleeliyey kadibna qoorta ku ritiyo saas muxuu ahaa u labisan aw amaba alcabaa'a gobusta labisan mutaqalidii asuyuuf seefaha muxuu ahaay jeeni qaarsan caamatuhum intooda badan min mudara ree mudar ayay ka ahaadeen bal iska badaaya kulluhum dhammaantood min mudar waa ree mudar qoladaasay ka dhasheen fatamacara kadibna waxaa isbedelay wejhu rasulilah rasulka al wejigiisa isbedelay alayhi sl slam waxaa weeyaan yeelay saxaabadaas iyo dadka masaakiinta ayuu nabiga u xanuunsan jiray qofka muminka ah waxyaabaha calaamaadka imanka waxaa ka mid ah. qof muslim ama xataa muslim aan oo dhibaysan amaba curyaan ama xaalad adag amaba faqri amaba xaalad aad la yaabays yacni waa inaad qalbigaada aad iimaanka uu muxuu ah kaca ood si toosa ah, markiiba wixii aad ka qaban karta amdi ugu ya inaad ilahay ku amdis adiga inaad ilahay nicmadan ku siiy haddii aad wax kala weyda ilahay ku amdi isaga alla bari waa ugu yar ugu yar ood qaban karta haddii kale waa mxuu ahaa waaya nabiga wejigiisa isbadela ala sl fatamacara waxaa isbadelay wejhu rasullah rasulka wejigiisa sl slm limaa ra'aa wuxuu arkay darteed bihim ayagoo min alfaaqati faqriga ah faqiirnimada iyo dhibaatada mhm. fadahla kadib gurigiisa ayuu galay uma kharaja wuu soo baxa nabigeen guriga waxbuu ka raadiy waa ka soo waayey fa amara bilaalan ayuu faray faadana dadka ayuu mxuu ahaa Eh, faadana markaa salaada adimay waaqaama wuu aqimay fasalla wuu dukaday nabigeena calayh sala slam uma khaaba wuu khudbeeyey dadka ayuu dujiyey faqala wuxuu ya ayuha naasu dadow ittaquu ka baqa rabbakum rabbigin alladii rabbigaasoo khalaqakum ka umay min nafsin waaxidin hal nafin ka umay kuwaana isku nafaatihin weyaan hal naf nabi aadam ayaa idan wada dhalay ilaa akhiri aayata ayadda aakhirkeeda laga gaaro in allaha alla weyne kaana wuxuu ahday calaykum raqiiban mid idin ilaaliyo oo idin og ayuu ahaaday weyaan alaaya iyo walatii aayadii walaayata ayadii allatii taasoo fi lxashri suurtaxashri ku jirti ittaquu llaha alla ka baqa waltandur yaa ayuha aladiina aamanu ittaquu llah waltandur ha eegta nafsu naf maa qadamat waxay hormarsatay liqadan berri wattaquu llaha allaweyna ka baqa tasadaq ay liyatasadaqa sadaqaysta rajulun qof rajulka nin baa loola jeeda nin baa mxuu aha lafdiga ah laakiin qof weeyaan min diinaarihi shilinkiisa dahabka ha ka sadaqaysto min dirhamihi shilinkiisa fidada ha ka sadaqaysto min thawbihi maradiisa min saaci burihi burkiisa amaba qamadigiisa mxuu ahaa hal saaca ka sadaqayso min saaci tamrihi timirtiisa mxu saa ka sadaqayso xataa qaala ilaa uu ka yar nabigeena ala sl slam walow tamra timir jabkeedba ha noqdo wax sadaqaysto ilaa nabiga yir alah sl slam qala wuxu rajulin baa yimid oo meel ansaar ri ansaareed ka mid waa raggii khayrka lagu yaqaanay ama kiishad ayuu la yimid kaadad sigtay kafuhu gacantiisa ama calaashiisa inay ka cajista inay ka mxuu ahaa inay qaado ka cajistay culayska ay qabto dahab ayaa ka buuxa iyo mxu xoolo ayaa ka buuxa weyaan bal qad cajizat waaba ka cajistay oo mxuuah waa raaricna waa qaadil aya culayska qala wuxuu yidhi uma intaa kadib oo meeshii ayuu kusoo shubay uma intaa kadib tataabaca nas dadku ay isdabagaleen waa israacraaceen xataa ra'aytu ilaa aan ka arka kawmayni laba mxua karoor karoor waxa weeyaan waa wax mxuu ahaa alaab kurid kurid kurid kurid hudhayd iyo meela lagu geyso maarki kuuska kawmka kaas weeyaan kawmayni laba karoorad laba karoor cafwan oo min tacaamin cunaa iyo wa hiyaabin dhar ah cuno iyo dhar xataa raaytu ilaan ka arka wajha rasul rasulka al wajigiisa alai sl yatahalalu isagoo birbira oo iftiima weyaan kaanahu isagoo mudhabatun dahab la mariyey dahab oo kale birbiri ayuu leeyahay nabiga ala sl slam farxadii u farxay raggii dee faaqada iyo faqrigaha waa laga bixiyey wax ka bixiyana mesha waa la keenay nacam faqala rasul wu yih sl sl man sana qofka jeedayay fi islam islaanimada sunatan jid xasanatan ee suban falahu ayuu u sugnaaday ajruha ajarkeeda iyo wa ajru man qof ajarkiis camila u ku camal falo biha iyada bacda gadaashiis min hayri an yunqas xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiis ay soo daliishadaan dadka bidcada la imaanayaan ay ka mid weyaan laakiin ninkan wuxuu sameeyey sadaqadii nabigu u faray ala sl slam ayuu raaciy maxaa kaloo sameeyey ma diin cusbaan la imaaday waa maya saas weyaan min ayri an yunqasa iyada usan ka nusqaamin min ujrihim ajraalkooda shayan shay waman sana qofka jeeday fi islam islaam sunatan sunna sayiatan ee xun kaana waxaa ahaada jid jid qofki jiday man sana qofki jiday fi islam islaam sunatan jid sayiatan ee xun kaana caleyhi waxaad wisruhaa dembigeeda waa wisru man qof dembiga camila ku camal fal biha ayada min bacdi gadaashi min hayri an yanqusa ayada usu nusqaamin min awsaarihim dembiyaalkooda shayan shayna weeyaan xadiis sideed boqol iyo afartanaad can mascuud waxaa lagu yiri abdullah mascud qala wuxu abdullah mascuud arbacun afar yuctaha arajul qofka ayaa la siiyaa bacda mowti markuu dhintay kadib ajarkeeda ayaa la siiya qofka afar shay ayaa la siiya ajarkeeda markuu dhinto kadib ulu maalihi maalkiisa saddex meelood marka lodhiga hal meelood idaa kaana hadduu ahda fiihi maalka gudhiisa qabla dalika marka iyada ka hore lilahi alla weyne muiican mid aeeca maalkiisi saddex hal meel oo loo sadaqeeyey oo loo ogolaa ajarkeeda ayaa la siiya hadduu laakiin marka hore toosnaan jiri weyaan ood ilaahay qof aeecsan ahaa qofka gaal ahaa amaba qof khariban u ahaa marmasiin ayuu kala jeeda weyaan walwaladu canugii asaalix ee subanaa yadcuu lahu usoo duceey min bacdi mowtihi markuu dhinta kadib isna waxaa weyan ducadiisu agaartaa ducada marka waalidka inuu waalidka u duceeyo waxaa weeyaan laba jaanib oo laba faa'idaa ku jirta faa'iidada koobaad waalidkii ajar baa u soconay kama go-ay waalidkii ay gaaraysaa tan labaad oo ayadana aan ka liidanin qofka ay waxay daliil u tahay inuu saalixiyo inuu qofka saalixay daliil u tahay aw waladin saalixiin yadcuulahu walad qofka mar haddii aad marba isku aragto inaad daaim markaad gacmaha kor u qaadda aad waalidka u ducoynaysa ogow waxbaa ilaahay weli kula khayr kula doonay inaad walad maxay aw waladin saali hadduu qof saalix ahayn miyuu alla miyuu alla u baryi laha waalidkiisa waa maya aw waladin saalixiin yadcuu lahu marka labadaa faa'ido oo qiimaha badan inaan mxua qofkuusa iska hojinin weyaan aabihii iyo hooyadiin u anfaca isagana walad saalixnimo uu ku sifa weyaan wawaladu asaalixu yadcuu lahu min bacdi mowti markuu dhinto kadib wsunatu jid alxasanata ee suuban iyo sunaha uu jiday arajulu qofka oo fa yucmalu lagu camal falo biha iyada bacda mowti markuu dhinta kadib sanduuqyadan meesha ku xir maarata waxda xirnay sanduuqyadan hadda waxaa weyaan dad baa jideeyey masaajidyo badan ay ku xiran yihin aragteen sooma qadiim khaasatan kuwa boqol sano masjidka jaamica qeybta hore sanduuqyo ku xirnaa jir waxa laga boqol sana ka hor in lagu xiray dad baa jiday jidka isaga ah oo in masaajidyaha lagu caawiyo dadka lagu caawiyo ajarka uu soconaya kuwa dambe oo gadaal ka xirayna koodi way leeyihiin hakada marka yani waqis calaa dalika nacam wsunatjidka alxasanata ee soobaya sunnaha u jeeday arajulu qofka oo fa yucmalu biha lagu camal fale bacda mowti markuu dhinto kadib wlmia iyo boqol idaa shaficuu haddii ay u argeeyaan lirajuli qofka ama qofka lirajuli qofka shuficuu fiihi waa laga erga aqbala xadiidkii weeyaano afartan qof oo ilahay aan u shariigelayn qofka ay janaadihiis istaagaan in ilaahay uu mxuu aha ergadaas aqbalo oo janneeyo oo dembigiisa dhaafo waa tii nabigeenu acday alai sl xadis saxiixa kanna waa xadiidka boqol ka sheekaynaya boqol qof haddii ay istaagaan qofka muxuu ahaa ilaahay erge u oo ilahay waxba la wadaajinayn ragga ayaga ilahay ergadooda waa aqbala isagana uusan shirki la imaanin waayahay imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkiisa saxiix weeyaan baabun baabu qowlihi sal alla ly sl nabiga qowlkiisa ayuu baabkan u baabay maalukum ani tusaalahayde iyo maali ani tusaalahayga iyo maalukum tusaalihiina xadiis sideed boqol iyo kow iyo afartanaad can abi musa ashcri waa la wari cbdulahi bn qays alashcri can nabi nabig wxu kor sal sl qal nabigan wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahani maali aniga tusaalahayga iyo mahalu maa kii tusaalihii bacanii uu ila soo saaray bihi allahu alweyna bihi isaga ka maali rajulin nin oo kale weeyaan ataa u yimid qowman qola fa qaala yidhi aniga tusaalahayga iyo adinka tusaalihiin rag wuxuu la hadlayaa mxuu ahaa eh, reer qureysheed amaba dadka muminiintu la hadlaya ama gaaladiiu la hadlaya guud ahaanba tusaalaha nabi maxamed ayuu marka nabiga bandhigaya nabi lasoo diray ummadna loo soo diray ummadda iyo asaga marka muxuu ahaa tusaalahooda ayuu nabiga tusaalaynaya qaala wuxuu yidhi nabigeenna cala sl in kale min maali aniga tusaalahayga iyo wamahalu maakii tusaalihii bacahani iula soo diray allah alloyna bihi isaga ka mahali rajuli oo kale weeyaan ataa u yimid qowman qola fa qaala kadibna yidhi yaa qowmi talow inii aniga ra'aytu waxaan arkay aljeysha cadowgi iyo ciidankii bicaynaya labadii ayaan ku arkay ciidankii adinka idin layn lahaa oo insoo weeraray labadii nood aan kusoo arkay wainii ana ana aniga ayaa annadiiru diga ayaanahay digniin alcuryaan weliba qaawan fannaja war badbaada war badbaada war badbaada nin muxuu soo digay weliba muxuu ahaa qof digin diga oo qaawan ayaanahay carabta waxay aan jireen markii ay cadow laga baqa oo khatar ah oon dadka seegaynin laga soo digaa qofka intuu muxuu aha ama tan hoos xataa iska bixiyo ama tan koromida ay ahaataba markaasuu muxuu ahaa saas dhihi war badbaadaay war badbaada war badbaada arcurya waxaa la yidhahdaa annadiir alcuryaan diga qaawan ayaa la dhihi jiray marba haddii ninka dharka iska siiba oo dawaaqa bas wey meeshaas waa in muxuu ahaa lagu kala yaaca ama ha laistifaaca ama ha la yaaca yani ciidankaas muakad weeyaan waa ciidan halkan qaaba qawsayna soo gaaray waa mxuu wuxuu soo maraya tu olofka ma ninka kasoo hormarya marka halkaan nagu soo dhacay war waa kan ciidanka waa yiri weyaan beri waxaan xasuusanahay min baabi turfa sagaashan iyo toddobadii ahayd taarikh toddoba bisha toddobaad sagaashan iyo toddobadii suuqyadan gaarisaloj iyo ilaa shan suuq ayay ahaayeen shan bes mid lixaadna ma jirin garis muxuu ahaa two midkaan hadda meeshaan uu ku yeela muxuu ahaa tokyo kasoo horjeeda muxuu ahaa gaarisutu al dhihi jiray tawxiid meeshaan kan ku dhegano inta kasoo jira kaas gaarisutu al dhihi jiray intaasay ahaayeen kadibna sabasaba la dhihi jiriyo muxuu ahaa isbedelkan hadda kenya ka dhacay iyo waxyaabahan iyo yani hal xisbiyo kaanul kaanuu la yiraha jiri jiray oo dhib badnaayoo dadka yani aada u dhibi jiray marka kadibna mudaaharaadii waxbaa socday oo kuwa markaan qolyahan madaariga qolyahan eh, joogaan xaafadan iska dega iyo qolyihii mucaaradka isqabsaday markaas waxaa layidhi maanta waa mudaaharadayna sabasaba yani yowma asaabic min ashahri asaabic alfu tiscmiya sabca wa tisciin waa tia eh, sabca sabca sabca sabasabaa la yihahda marka ay soo yaaceen marka gaaladii marka wax alla wixii faqiir ahaa iyo wax alla wixii muxuu aha mucaarad ahaa iyo wax alla wixii xooladoon ahaa ilan muxuu aha mudaaharaadka dhan wuxuu ku wajahan yahay shantan suuq oo muxuu aha bilowga ah curdunka ah dadka qaar waxa laga yaha inay la yaaban yihin arrinteeda hal suuqu ahaan jiray oo muxuu ahaa eh, sariiro la dhigo oo xaalad iska cajiiba calcumuum marka waa soo yaaceen min baytilmaal laga soo bilaabo ilaa laga soo gaaro suuqyada intaas madax madow waxaana ma arkaysa waa madax madow oo muxuu ahaa bur iyo bir iyo muxuu ahaa baangad iyo balawat dadkana waa de waa garan kartaa marka shantaa suuqa weliba iska tacbaana saan xataa looma dhiisin qaarkood waxaa ahayen jingada oo tambaraari ah marka markay raggii meesha yimaadeen soomali waa taqaanaan mogt waxaa la yidhaha ya hala jihaado ya man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid halkaasa la istaaga baangad miya muxuu ahaa bahashan yaroo bakoorada usha miya dhagax miya n meeshii ada raggii waalawaa la maray raggii waa la maray raggii waa la maray markii la maraya marka qaylidhaan marka masjidka jimca lagu jira salaad jimca wa oo jimcada qubayl jumca weyaan hal maraa marka sigiiska laisku soo dhexdaadiyey oo muxuu ahaa nadiirulcuryaan kadaan sheegayne oo orda halkaa yimid marka war suuqyadiina afarta xaba muxua lagu kala teg wax meesha yeele ma laha hal maraa marka masjidkii qof haray malaha waa la wada yaacay marka hal maraa la baxay niminkai ayaga ahaa oo mxuu ahaa eh, yani min baytmaal ilaa mxuu ahaa suuqan eh, taqriiba almaqdis ilaa mandheera mxuu aha almaqdis iyo mandheera mxuu ahaa merchant iyo mxuu taqriiban gaarisaloj iyo maqdis iyo dubay marka dubay lama dhihi jir magac kalo lahaan jiri dubay la dhihi jir mayna dubay hadda bangkok maya la yira bangkok la yira hadda aan filaya dubay iyo gaaristugaas ay ahayn intii marka iyagoo intuu lagu habsaday raggii wax la dhaawaca iyo xaaladooda ay khatartahy oo meeshii un mxuu in la jabsado un ay harsantahy ayaa ragga yaacay u tageen bifadli illahi caza wajal meeshii ay ka yimaadeen halkiyaa lagu celiyey marka anadiir curyaan berigaasna waa dhacday waaya waaya wuxuu yidhi nabigeena ala sl wa inii anigana annadiiru dig diga ayaan alcuryaani ee muxuu ahaa qaawan fanajah war badbaaday faatacahu ay yeeleen aa'ifatan koox oo min qowmin qoladiis ka mid a ay habeen guureen weliba habeenka qaybta hore ee dilaajka la yihahda wanalaquu ay tageen calaa mahalihim tartiibtooda oo faraja iska badbaadeen tartiib habeennimay guureen way badbaadeen ninkii digaha ahay warkiisa ay wakadabat ay beenaysa aaifatan kooxo minhum ayaga ka mid ah fa asbaxuu ay ku waabariysteen makaanum booskoodii halkay iska joogeen fasabaxahum kadibna waxaa ku waabariisay aljeeshu ciidankii fa alakahum wuu halaaga wajtaaxahum waxaa weeyaan weliba wuu tirtiray istisaal ijtiyaaxa waa qofka waxba inaan laga reebin weyaan fadalika kaa isaga ah maalu man ayuu tusaale u yahay aacanii aniga aeecay oo fatabaca raacay maa jitu bihi waxaa la imaaday ka isaga waa kan marka badbaadayo muxuu ahaa aayar janno galay wamahalu man qof tusaalihii casaan igu caasiyey oo kadaba beeni bimaa jitu bihi waxaan la imaaday oo min alaqi xaqasna waa kuwaa la halaagay labay afartanaad an abi hurayrat waxaa la wariy radi allahu arda anahu abu hurayra samica rasuula nabiga al ka maqlay sal sl qol isagoo leh inamaa in kalamaane maalu inamaa in kalamaane mahalii iyo mahalu naas dadka tusaalahooda ka mahali rajuli oo kale weeyaan istawqada huriyey naaran dab dab huriyey falamaa goortii adaata ay iftiintay maaxaalo wixii dhinacyaha ka ahaada ay iftiimisay waa habeennimee jacala uu gudagalay alfaraashu balalaydi iyo haadihi dawaabu iyo xasharaadkan iyo mxuu cayayaankan allatii taasoo taqacu ku dhacdo fi dabka yaqacna inay ku daataan fiihi marka dab la shido balayda iyo kabajaanka iyo wax alla wuxuu duula oo dhan ay ku daadanayaan fajacala kadibna uu gudagalay ninkii yanzichuhunna inuu ka siibo u ka celiyo oo yaqlibnahu ayagana ay ka muxuu ahay qaalib noqonaan ka farabaxsanayaan fayaqtaximna ay ku daadanayaan ay ku shumayaan fiihi dabkii muxuu aha gudihiisii weyaan fiiha gudaheeda fa ana aniga oo nabi maxamed alayh sl slam aakhidun waxaan ku dheganahay bixujasikum mara xirkiina suunkaan idin haya iyo muxuu halkaas mara xirkaan idinku dheganahay kow an naari naartaa idinka haya oo inta halkaa mara xirka idin qabta ee aan saa idin haya iyo suun xirka wa antum adinkana taqaxamuuna fiiha naartii ayaad muxua u farabaxsanaysaan ood aaaaaaabuaari iyo muslim ay adika soo saaray baabu taxdiiri digaliskaadiga min itibaaci umami saabiqa ummadii hore in la raaca gaalada ahaa haasatan alyahuud wanasara ayuu baabkan u baab yahay xadiid sideed boqol iyo saddex iyo afartanaad can abi sacid اkudri waxa radi allah arda an nabig wuxuu ku ri sal slam qal nabigan wuxuu yidhi latattabicunna waad raaci man dad muxuu aha qablakum idinka kaan ahaada qablakum hortiin shibran bishibrin taaka taakaad u raaci doontaan iyo wadiraacan bidiraacan dhudhodhodhon ayaad u raaci doontaan xataa low dakhaluu haddii ay galaan juxra dabbin shayga muxuu bahasha maansalogaleega u eg maansalogaleeg maaha tab horan u sheeg walal ayaa la yaha maansalogaleega dabbiga waa ka yartahay waa inay masloleyga waxaa weya waa abees oo kale bal cafwan mxuu ahaa ixaas oo kale weyaan xataa low dakhaluu haddi ay galaan juxra dabbin mansalowaley maxuua bahalkaa u eg godkii tabictumuuhu waad raacaysaan weyan qulnaa waxaan ihi ya rasul rsulka allow alyahuuda wاnasaara ay atacni alyahuuda yahuud miyaad u qasdaysaa iyo wanasaara nasaara qaal wuxuu yidhi faman yaa kale dad kalon ka hadla waa kuwa antum adinka yaclamu ogaan badan biamri dunyakum arinka adduunyadiina adinka ayaa ogaan badan hadalkuu nabig yidhi alay sl baabkan ubaabay xadis sideed boqol iyo afar iyo afartanaad can alxata waxaa laga wariyey ibn cubaydillah radi taala arda qal wuxu yhi waa ku difaca alay sl slam gacantiiso mutay qaala wuxuu yidhi waxaan maray maca rasulillah nabiga al ayaan la maray sal sl biqowmin qola calaa ru'uusi nakhli geedaha timirta madaxooda saaran madaxa geedaha timirta madaxiisa ama geedka timirta madaxiisa ay saaran yihiin fa qala wuxuu yidhi maa abu alxow kuwan maxay samaynayaan طلحة بن عبيد الله ويان طلحة بن عبيد الله maxay samaynayaan فqال wuxuu yidhi يulaqixuuna waxay bacriminayaan timirtii ay bacriminayaan bacriminta waxaa weyaan in ubaxii qeybta dakarka ah ama labka ah la qaado dadkay mxuu aha beeraleyda ayaa yaqaanee oo kan dhidiga loo geeyo listaabsiyo listaabsiyo weyaan taasay samaynayaan talqiix ayaa la yihahdaa bacrimin yajcaluuna waxay yeelayaan adakara kan mxu labka ah filunha dhidiga ayay yeelayaan fatalqaxu kadibna way bacrimaysaa oo kadibna miro ayaa ka imaani faqala rasul wu yh sl sl ma adun uma malayna yuqnii inuu wax ka tari dalika arrinkaas shay in wax tara uma arka waxaas inay wax yihiin oo hadda ay miro ay sabab u noqonaan uma arka nabig ala sl qala wuxuu yidhi fa uhbiruu waxaa loo sheegay bidalika arrinka ayaa nabiga adyir ayaa loo sheego fataraku kadibna talqiix iyo bacriminta waa iska daayeen fa uhbira kadibna waxaa loo sheegay rasul sl ayaa loo sheegay sal sl bidalika arrinka isaga markay ka tageen mirihii ayaa hoos u dhacay miro buf ah oo tacbaan ayaa soo go ama mirlaan ayaaba dhacday arintii ayaa marka nabiga loo sheegay sal allah alay slam fa qaala wuxuu yidhi sal l slem in kaana hadduu ahaaday yanfachum dalika hadduu wax u tari falyasnacuu ha sameeyeena fa inii aniga inamaa in kalamaana dalantu waxaan melyey danan mala ayaan u inay wax tarayn aan u melyy falaa tuaakhiduuna ha ii mala aan melyy ha qabanina walaakin warka lagu laabiyada xadatakum haddii aan idinkaga warrama can illaahi shay-an haddaan diin al agti sheeg wax diin ku saabsan o alla xaggiis idinkaga sheega fakhuduu bihi ku dhega oo qabsada fa inii aniga laa akdibu ma been sheega cala allah alla weyne kuma been abuurta caza wajalla xadii sideed boqol iyo afar marka nabigeena cala slam arrimaha adduunyada wuxuu ku saabsan waa noo imaan doontaa antum aclam biamri dunyakum xadiid sideed boqol iyo afartan shan iyo afartanaad can caaishata waxaa laga wariyey زوج النبي رضي الله تعالى وارضاه وعن انس وحلق وري رضي الله تعالى وارضاه خادم النبي أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم مر وحسامر بقوم قال يلقحون بعرهم وذا faqala wuxuu yii low lam tafcaluu haddii aadan samayn la salaxu inuu iska suban lahaa laga yaaba ama iska suban lahaa haddaadan saa yeelin waa iska suban lahaa qala wuxuu yihi fakharaja kadibna wuu soo baxay mirihii ayaa soo baxay iyo mxuu ahaa mxuu ahaa dalagii shiisan isagoo buf ah timirta soma arkin noocan mxuu ahaa markaad dhemayso afka aad gelaysa bufka oo tacbaanka saas wax noocaasa markaa soo go-y weyaan famara bihim wuu soo maray faqala wuxuu yidhi maa linahlikum geedihiina timirta maxaa ku dhacay oo mxuuahaauwada noqotay qaal waxay dhn qulta kada wa kada adigaa waxaad tidhi haddii aadan samayn waa iska suban lahayd saasaa tii waan ku dhaqanay qaal wuxuu yidhi antum adinka ayaa aclamu ogaan badan biamri dunyaakum adduunyadiina adinkaa iga aqoon roon oo bisaad wax u beeranaysaan iyo xilliga aad beeranaysaan iyo bacriminta iyo baabkaas laakiin wax diin ku saabsan aniga iga dambeeya ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waalihi wasalam baabu nasku suna bisuna sunada sunada in lagu nasakhiyo baabkan u baab xadiidka sideed boqol iyo lix iyo afartanaad can abilcala waxaa la wariyey ibnu shakhiir qaalo wuxuu yidhi waa taabici waa maxaa weeyaan axaadiista mursalka ah mursalkii weyan qaala wuxuu yidhi kaana rasul wuu sal slm kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sl slm yansakhu mid nasakha xadiidu xadiidkiisa bacdu barkiis bacda marka kale kama yansakhu lqur'aanu qur'anka si u nasakha bacdu barkiis bacda marka kale baabun amruhu sal l slm yaqtadi lwujuub nabiga hadduu amar bixiyo waajibnimo ayuu keensani hadduu nebi maxamed calayhi sala slm mar amar bixiyo meelaan waajiban la aadin asalka saas weeyaan laakiin saarif iyo qariino ayaa imaan karto leexiyo oo amarka wujuubka ka leeiyo oo u leexiyo nadbi ama ibaaxa u leexiyo ayaa imaan karta weeyaan annahyu almru yaqtadii alwujuub kow xadiis sideed boqol iyo todobai afartanaad can jaabir bn abdillahi waxa ley radi allahu ta anu arda qala wuxuui jaabir lamaa goortii istawaa rasuul rasuulka alle uu ku ekaaday yowma aljimcati maalinta jimca uu mimbarka muxuu ahaa ku ekaaday ood istaagay qaala wuxuu yidhi ijlisuu fariisto amarkaas ayuu nabiga bixiy saxaabadii wuxuu ku yidhi ijlisuu fariisto waayahay fa samica dalika arrinkaa waxaa maqlay ijlisudu waxaa maqlay ibnu mascuudin cabdullah bn mascuud xertiisi ka mid ahaa saxaabadii ka mid ahaa qurada ka mid ahaa ahlucilmi ka mid ahaa ayaa maqlay ijlisuu fariista ayuu maqlay waayahay fa jalasa wuxuu fariistay calaa baabi almasjid albaabka masjidka ayuu fariistay halkii meeshii aad soo marayd iska fariistay ilaa nabigaa bixi alay sl amar soo ma amarka ayuu maqlay wuu fariistay fara'aahu rasul nabiga ala ark sal s faqala wuxuu yihi tacaala kaali yaa cabdlahi bn mascuud cabdillah mscuudo kaali banaanka ka soo kacay albaab ka soo kacay gudaha soo gal saas ayuu nabig yiri sal slm abu dawud iyo soo sar xadikis xadiidka marka nabi maxamed alai sl slam amarkaas uu bixiyey bal fiiriya fariista markuu yidhi masaajidki meelaa banaanayd cabdillahi mascuud marka amarkaas wuxuu qaatay inuu waajib yahay oon la khilaafi karin marka muxuu ahaa wamaa kana limuminin walaa muminatin ida qada allah warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim marba haddii ilaahay subxana watacaala iyo rasuulkiisa calayhi sala slaam ay amar bixiyaan annaga khiyaarba nooma yeela hadduu nabi maxamed amar bixiyo hala yeelo saan hala yeelo nacam saan halaga daayo nacam hada wallahu aclam wsala allah waslm ala rasul